isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho inta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kulanka knn oo xilligan oo kale maalin walba aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yeel waxaan idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagankooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona ama si gaara qaybaha barnaamijkai ugu horreeya waxaan ku eegi doonaa xaaladda xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir oo weerar qaraxyo ku bilowday al-shabaab ay ku qaadeen maanta khasaaraha ka dhashay qaar ka mid a waxaa nala hadlay shaqaalihii joogay xaruntaas oo ilaahay oo ka badbaadiyey si gaara ah ayaan u falanqayn doonaa haddii raarda qaar ka mida wariyaasha keenan oo tegayna waa inooga sheekayn doonaa bal waxay soo arkeen qaarkoodna weliba ay ku sugan yihiin agaarka xarunta dowladda hoose qodobo kale iyo warar kaleo dibadda iyo gudaha ku saabsan ayaa barnaamijkeena sidoo kale qayb ka noqon doona xubnihii joogtadana ahaa iyo kaalinta suugaanta Música jacayl waa belaayo waa baaxad markaan bilan helaabu iga bilaayo ayaday bogsiisebar wadnaha ku taalo igu baboodhari sidiisii barashada jacaylkana ayaday gu beerta

islabaaba annaygu ballaadhe cilmi ku labaalaanbalay ee qayslabaaba annaygu ballaadhe barwadnaha ku taalo iigu baadi weeye barwadnaha ku taalo iigu baadi dhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte barashada jacaylkana ayaday ubeerte iyadoo habeen intaan soo baraarugay baalaha kaygu iyadoo baraarugay baalaha kaygu kan bixiyey faynus ileen baaba weeye barkimada dagaalo markan bixiyey faynus ileen baaba weeye barkimada dagaalo barwadnaha ku taalo iigu baahday weye barwadnaha taalo igu baahda weye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerta boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte masarka iyo jaahiyo bilicda iyo nuurka waa midaanu bogayo basarka iyo jaahiyo bilicda iyo nuurka waa midaanu bogayo beeraqayo biyanimay u bil ku soo manaade aanu biyanimay u soomanaade barwadnaha ku taalo iigu barwadnaha ku taalo iigu baade weye buudhari sidiisii barashada jacaylkana ayaday udeertay dharisigiisii barashada jacaylkana ayaday gumeertay barka iyo laabtbogga waxaan ku haystaa barri inaan aroose beerka iyo laabtiyo bogga waxaan ku haystaa barri inaan aroose motarkiyo ciyaartiyo bigilka iyo heesa hanalo bilaabe motarkiyo ciyaartiyo bigilka iyo heesa hanalo bilaabe barwadnaha ku taalo iigu baade weeye

codka macaan fanaanka ilaahu naxariiste maxamed nur greek ayaa ku looqeynaya heestan werersiisi barnaamijkan kulanka keenan ee qabka tahay heese kale ayaa noo soo socda waana daafurka barnaamijka heestani war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan sharaf ciheedahohoyaday ku noolo waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waad nagala socotaan hirka f m sideed iyo megahatis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggani radio culmer com idaacadaha waddan iyo xogmaal sidoo kale saaxiib nagala socotaan iyo sidoo kale kala f m mareykanka aynu ku bilownay ee maanta waxaa markay barqadii ahayd oo duurku soo dhawaa weerar ku bilowday isqarxin waxaa lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee xamar ama fiisha governar loo yaqaano oo maamulka gobolka banaadir uu ku shaqeeyo khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxaas keliya kuma ekaane dabley hubaysan al-shabaab ka tirsan ayaa gudaha u galay qaybo kamid ah xarunta oo ka dhex dagaalamay sida al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyiintii dowladda hoose ee joogay halkaasi ayaa la badbaadiyey iyo qaar ka mid a ah shaqaalihii iyo agaasimayaasha goobta joogay inkastoo ay jiraan khasaare soo gaaray dadrayada iyo ciidamada ilaalada xarunta kahaya wariyaashii ugu horreeyay halkaa tegay waxaa ka mid a ah wariyahana cali cilmi salaad hadda istuudiya la jooga cali soo dhowow markii aad tegaysay sidee xaaladdu ahayd eh, burhaandiin waa maasan tahay eh, sidaad sheegtay abaare labaiyo tobankii duurnimo iyo daqiiqado ayaa waxaa hal mar eh, muqdisho laga maqlay qarax xogan ee eh, qaraxaas oo ka dhacay eh, degmada xamarweyne waxaa markii dambe eh, loo xaqiijiyey inuu ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ee daqiiqado kadib ayaan meesha gaarnay qaraxa marka uu dhacay waxaa xigay rasaas aada u xoogan oo aada u muuqata inay tahay inay iska soo horjeeda oo laba dhinac ah mhm. ee rasaasta kadib mar kale ayuu qarax dhacay Eh, markaas kadib ayay ciidanka ammaanka eh, waxay noo sheegeen in goobta rag hubaysan ay gudaha eh, ku jiraan oo aan loo dhawaan xarunta iyo weliba aagaariyada ciidan ka agdhowaa xiligaas goobta halka dadweynaha ay u ordiyeen oo ah dhinaca degmada xamarweyne mhm. oo xarunta maamulka uu xigo ciidankaas qaraxu ka bilowday ma ogaateen qaraxa waxa uu ka dhacay ee xarunta gobolka banaadir ee derbigeeda dambe oo xiga dhinaca ee wasaaradda maaliyadda mm, mm, dhinaceeda mm, ayuu ka dhacay dadka inta badanna waxay sheegeen inkastoo si rasmi ah xilligaas aan loo sheegin waxa uu ahaa mm-hmm. dadka waxay dhahayeen gaari ayaa isqarxiyey oo gaari ismiidaamin ah ayaa meesha lagu dhuftay mm. qofna waxay dadkana waxay leeyihiin mm. qaarkoodna waxay leeyihiin qof ayaa isqarxiyey eh, waxaa xigay eh, rasaas xoogan oo labada dhinac ah eh, kadib qaraxyo kala dhacay oo qarax mid markii daqiiqada la joosaa waxaa dhacay qarax kale oo xoogan intaas wixii ka dambeeyey rasaas ayaa isqabsatay dagaalka uu xoogeystay inta aan meesha joogay burhano waxaa i suurtagashay inaan arko dad ku sugnaa xarunta maamulka gobolka oo qaarkood laga sheegay inay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka gobolka ka tirsan oo goobta laga soo badbaadiyey sidoo kale waxaa jira dad kale oo shacab iyo askar dadkaas aad sheegtay mas-uuliyiinta meesha laga soo badbaadiyey yaad ka xasuusataa yaad ka magacaabi kartaa dadka meesha laga soo badbaadiyey kolley eh, waxaa la ii sheegay dad eh, agaasimayaal hoose ay ku jiraan iyo agaasim waaxide ay ku jiraan ayaa ka mid ah la ii sheegay mhm. eh, sidoo kale waxaa la ii sheegay mas-uuliyiin ka tirsan xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa ugu badnaa maadaama meesha ahayd xarunta maamulka ay ahayd sidoo kale waxaa jiray dad kale oo dhaawacyo ah oo meesha laga qaaday iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo markii ugu horreysay qaraxa koowaad iyo rasaasta ay haleyshay dadka qaarkood la sheegay kuwaas oo gaadiidka ciidamada iyo gaadiidka lagu qaaday mm. xaaladda ayaa isbedeshay dagaalkii ayaa xoogeystay mm. qaraxyo kala dhacay ciidamo ka tirsan dowladda qeybahooda kala duwan ayaa goobta gaaray mm-hmm. eh, kadib eh, burhaanow ciidamada ayaa meesha xiray waxaan loo sheegay in goobtan aan ka fogano eh, maadaama ay jirto sidoo kale in cabsi ama ah in mar kale hmm. qaraxyo kale ay dhacaan ah. eh, ciidankii waxa ay noo sheegeen meesha aan ka fogaano eh, dadkii meesha ayay ka kala tageen si lamid ah eh, waxaa isla markiiba cidla noqday hmm. aaga xarunta gobolka banaadir ah. iyo qeybtii uu xigay ah. suuqa xamarweyne hmm. iyo dhammaan ganacsigaganacsiga ku yaala goobta halkaas igu jooji waa kugu soo laabanaa waxaan rabaa inaan toos oo aado agaarka xarunta fiishan governo ee maamulka dowladda hoose ee xamar ee maamulka gobolka banaadir ku shaqeeyo wariyaal badan ayaa halkaa jooga wariyaasha jooga waxaa kamid ah waryaha knn shucaab maxamed daahir iyo koox kaloo knn ka tirsan shucayb telefoonka toos hadda uu ku jiraa shucayb soo dhawow maxaa noo sheegi kartaa hadda xaaladda waa sidee Eh, barnaamij aada umahadsan tahay waxaan ku suganahay afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka banaadir oo weerar ay kusoo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab uu si toos uga socdo mm. lama cabiri karo halkan weerarka ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay balse inta indhaheennu ay qabteen waxa ay noo muuqata in weli dagaalka uu socdo gudahana ay ku dagaalamayaan xubnihii weerarka soo qaaday iyo sidoo kale ciidanka dowladda dhinacee ayuu hadda u badan yahay intaad maqlaysaan ama laydiin sheegay weerarka socda tahay uu weerar ka socdaa gudaha xarunta iyadoo dabaqa labaad ee xarunta maamulka gobolka banaadir uu si toos ugu socdo waxaana weli jugta rasaasta iyo dhawarkeeda laga maqlayaa qaybo ka mid ah halkaan ku sugannahay oo afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka banaadir welina lama cadeyn kara khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan balse xubno uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada xamarweyne oo soo gaara goobtan ayaa waxay sheegeen inay goordhow soo afjiri doonaan howlgalkan halka ka socda iyadoo sidoo kale taliyaha booliiska qaybta gobolka banaadir iyo saraakiil kale ay ku sugan yihiin gudaha iyadoo sidoo kalena uu dhacayo ama ay dhacayaanba rasaasta xoogan ee gudaha laga maqlay sidoo kale qaraxyo bambaana ayaa gudaha ka yarya iyadoo aan la xadayn karin khasaaraha uu geystay qaraxii lagu bilaabay halkan lagu qaaday sidoo kale weerarka sida tooska had u socdaba eh, waayahay shacaab annagoo ilaahay kaaga baryayna in badbaadiyo maadaama weli qaraxyaduna dhacayaan halkan aan ka maqlayno eh, maxaa maqasheenoo xoga khasaaraha ka dhashay cid mas-uuliyiina ah oo waxyeelay soo gaartay Eh, gudahan keliya waxaa xog ogaal ah oo aan eh, weli laakiin la xaqiijinay sheegayaan in taliyaha eh, booliiska degmada xamarweyne uu ku dhaawacmay walow aan la xaqiijin karin sidoo kale xubno kale ayaa ku sugan afaafka hore ee halka weerarka hadda uu ka socdo ama dagaalka uu ka socdo iyadoo aan gudaha loo dhawaan karin oo laamaha ammaanka ay diidayaan in qeybo kamida ah la galo sidoo kale qeybo kamida ah dabaqa waxaa saaran liif oo ay markaasi aan loo dhawaan karin iyadoo xubnaha dabaqa saaran ay fasaad kor ku suuradayaan oo looga digayo dadweynaha iyo wariyaashuba inay u dhawaadaan eh, ugu dambeyntii maxaa hadda kuu muuqda oo dadkana dhegeysanaya eh, shucaab waa la wadaagi kartaa eh, indhaheen hadda burhan waxa ay qabanayaan in goobihii shaaxa lagu cadiyey sidoo kale goobihii kale ee ka agdhawaa xarunta maamulka gobolka looga kala cararay waxaan sidoo kale indhaheenu ay qabanayeen ama aan goobjoogu ahaynba in dad dhaawacyaha ay jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa inoo xaqiijiyay in meydada yaaliin qayb ka mid ah eh, xarunta ama afaafka hore ee xarunta gobolka aan loo dhawaan karin waxaana sidoo kale aan eh, weli la cadeyn karin inta ay qaadan karto weerarkan gudaha ka socda inta lagu soo aftiri karo maxaa xoga aad ka hesheen eh, inta ay dhan yihiin ama ay gaarsiisan yihiin tirada kooxdan shabaab ka tirsan ee xaruntan weerartay burahan weli lama cadeyn tirada inta leegyihiin balse ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay ku holan yihiin sida loo soo afjar lahaa balse eh, ma yara ragga gudaha ku jira markaan dareemay markii la eego qaabka iyo rasaasta iyo daryanka gudaha ka dhacaysa oo labada dhinac isku jawaabayaan qofka culus iyo ciidamada ammaanka adeegsanayaan iyadoo sidoo kale dhanka kalena eh, xubnihii al-shabaab ee gala gudaha iyana ay adeegsanayaan hubka eh, daryanka culus oo markaa ay uga jawaabayaan ciidanka dowladda ee gudaha waayahay shacaib aada mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa hadba iyo xaaladda sida ay tahay saa noola wadaagto hadduu ila iraado Eh, ilaahayna badqaab ayaan adiga iyo inta kale kula joogtaba dadka soomaaliyeed baan u weydiinaynaa midkaga baraynaa wariyaheena shucaab maxamed dahar ahaa oo agaarka xarunta dowladda hoose ee ku sugan cali cilmi islaan raba inaa dib ugu laabto oo ila jooga kana mid ah wariyaasha ugu horreya halkaa tegay cali mar dambe waxaa laidin sheegay in eh, wariyaasha dadka kaleba ay ka fogaadaan xarunta eh, maadaama laga sheekaysanaa in waxyaabo kaloo qarxa agaarka laga heli karayay jawigu sidou ah markaas Eh, burhaan markaas ay noo sheegeen ciidanka ammaanka waxaa lagu wargeliyay dhammaan eh, dadkii goobta taagnaa sidoo kale waxaa jira dad ehladooda eh, isla markiiba markii goobta kaaga dhawaa raadinayay ciidanku waxay sheegeen meel xad ah ayay u sameeyeen dadka inaysan soo dhaafin mm-hmm. waxaa sidoo kale tilmaamayay in goobo waxyaaba qarxa goobaha qaar ay yaalaan sida ay ciidanka ay sheegeen oo laga shakiyey baaritaan ay ku wadaan ciidamada waxay xireen wadooyinka gala guud ahaan xarunta mhm. waxayna diideen in qof kuu rabaa ahaadee qof shacaba uu gudaha u galo gurmado ayaa gaaraya oo ciidan oo keliya ciidanka ayaa loo ogolaa inay goob tagaan laakiin shacabkii iyo saxaafadii ayaga banaanka soo saaray waxaa la sheegay in qaraxyo kale laga cabsi qabo inay mar kale meesha ka dhacaan oo mm. khasaaraha uu intaan ka bato aade eh, adigu wax dhaawaca aad aragtay oo ama askara ama dad kaloo shacaba ama khasaare nafeeda oo intaad goobta joogta aad aragta burhaan markii ugu horreysay aan goobta tagaba waxaan arkay qaar ka tirsan ciidamada ammaanka iyo dad shacab ah hmm. oo hal mar la saaray gaadiidka dagaalka hmm. kuwaas oo ciidamada gaadiidkii la saaray ciidankii saarna erasaas ay furayeen oo maadaama ay dhaawacyo ay sidaan hmm. sidoo kale waxaa arkayay gaadiid kaloo dadka shacabka ah lagu qaadayo ilaa iyo adiga afar qof shan qof oo shacab ah iyo dhowr qofood oo askarta ciidanka ah ayaan arkay oo siyaabo kala duwan gaadiid lagu qaaday marka xaaladan xilligaas way adkeed maadaama ragga meesha galay ay cusbaayeen mm. dagaalkan isku cusbaa rasaasta aad ayay u dhaceysay marka rasaasta ay badato xiliyada qaarkood mm. bambaanooyin ayaa meesha kasoo dhacayay mm. qaraxyo xoogan ayaa dhacayay ilaa hadda xataa marka qaar la maqlay marka suuqii xamar oo aad u saxmad badnaa bixiisa caliyo oo dhabarka dambe xarunta feesha governa ah. waxaa ku yaala shirkado waxaa ku yaala ah. meelo dadku ay isku yimaadaan cabaan oo duhuradii ku nastaan galbihii ayaa ku yaala xarumo kale ganacsi oo aada u tira badanna ku yaalay marka khasaaro badan ayaa jira mm-hmm. marka eh, burhaanow eh, xitaa dadka qaarkood xataa iyaga gobahooda ganacsiga oo mm-hmm. furan mm-hmm. ayay ka carareen eh, marka khasaarihii suuqii waa aragtay shacabkii ganacsanayay wixii dhammaa hal mar ayay cidlo noqdeen marka waxaan dhaceen marka xaaladu waxaad moodaa in xilliba xilli ka dambeeya ay kasii darayso inkastoo hay-adaha ammaanka ay sheegayaan inay ku dadaalayaan soo afjarka ragga meesha ku jira ee weerar ka soo qaaday imise qaadan kartaa ay kula taasaalibal waxaad dhowr maraad kasoo hadashay maxayse kaga duwanaayeen aan ku hormaro dhowr meelaad waxaad ka soo hadashay meelo qaraxi sidaan kale uga dhaceeno ama hoteella ah, ama xarumo kale ah oo dowladeed oo sidaan kale loo galay maxay kaga duwan tahay isleedaha meelaha qaar burhaanu waxba kagama duwanaa marka loo eego siday wax ku bilowdeen mhm. alaaba sidaan ognahay marka koowaad markii qarax uu dhaco dab lii hubaysan ee meesha gasho dagaal ayaa dhaca xarumaha ay weeraraan ayay gudaha u galaan inkastoo meelaha qaarkood sida loo soo afjaray iyo la tacaalka dableyda meesha gasha ay waqtiga uu ku xiran yahay soo gebagaboynta howlgalka haddana tani markii hore xaaladda ay bilaabanaysay waxay ahayd xaalad adag maadaama xilligaas weerarka u cusbaa balse hadda waxaad moodaa burhanow in rasaasta si teelteela ah mararka qaarkood u dhaceyso marka mm-hmm. qaarna ay xoogeysanayso mm-hmm. markii la xooga xaalada degantaha rasaasta waa xoogeysana mm-hmm. markii eh, mararka qaarkood bamaa dhacayo bamgacmada lasoo turaa qaraxaa dhacayo marka qiyaastii eh, inkastoo ciidanka aysan weli sheegin waqtiga macnaha dadaalkooda ay ku bixiyeen dadaal sheegeen in dadaal ku bixinayaan laakiin haddana waxaas leedahay haddana barkaada eh, eegto ka tusaale qaata kii filaroys oo kale ugu dambeeyey waday qaadan kartaasleedahayfalanqeyntaadmarkaintooda eh, eh, badan intooda badan eh, weerar weeraradahaasi xiliyo galab ah ayuu dhacaayay ragga meesha soo weerarana waaga ayaa ugu baryaayay mhm. waaga markuu baryay kadib ayaana weerar kala soo afjaraymarka ah. ah, waxaa macquul ah in mm. xilli hore ay ku guuleysto ciidanka ama uu soo dhamaado laakiin mm. waxa wax un waa isbedeli karaan mar walba ah, waxaa la xasuusanaya horta weerar toos oo xarunta dowladda hoose leedahay ama fiisha governo ama maamulka gobolka toos lagu qaado waa markii ugu horeysay inta la xasuusan yahay waxaa jiray julaay laba kun sagaali tobankii in qaraxu ka dhexdhacay xarunta dowladda hoose oo mas badan ay ku dhinteen gudoomiyihii kamid ahaa xiligaasi injineer iris oo laakiin meelo badan oo kale dowladada la weeraray oo ama maxkamad ahaadan ama baarlamaanka ahaadan ama madaxtooyada ahaato ama dhismooyin wasaaradeed ah, iyo meelo dad shacab ay leeyihiin Eh, dhinaca kale marka loo fiiriyo xarunta meeshan hadda laga weeraray oo maqaraxa koowaad uu ka dhacay oo meel aad amnigeeda loo adkeeyo oo ay adag tahay gaadiidka aan la aqoonsan ama aqoonsiyadan sidan inay ka gudbaan marka loo fiirsho xayndaabkay ku jirto oo aada u adag marka su badan ayaa halkaas dadka arrimaha amniga falanqeeska eh, weydiinaya eh, burhaan adiga kuuta goobaha aadka loo ilaaliyo waxaa ka mid ahaa villa race mhm. oo ilaa hadda dadka ila yaabayihiin mhm. siduu weerarkaas u dhacay marka villa res oo aan ognahay in madaxtooyada uu ku dhigan yahay mm-hmm. maadaama weerarka uu ka dhacay hadda markii loo firiyo villa res iyo halkan mm. dadka qaarkood waxay isleeyihiin ah, gobolkaba fudud al-shabaab oo kale way sheegteen mas-uuliyadda weerarkan waxayna sheegeen xubno ka tirsan dagaalamayaashooda ay gudaha qaar kamid ah codad ay kasoo duumeen dagaalamayaasha dagaal waxay sheegeen maadaama ujeedka weerar halkan ay tahay maadaama iyaga gobolladai joogeen la weeraray inay eh. uga argudanayaan in magaalada muqdisho xarunta dowladda hoose ay weeraraan waxaan la hadalnay qof ka mid a ah shaqaalaha xilligaasi joogay xarunta gobolka ka shaqeeya oo xilliga weerarku dhaceeyay ku sugnaa laakiin ka badbaaday maadaama shaqaalaha intooda badan ay kabadba ama laga badbaadiyaba waxaan weydiiyey siday wax u dhaceen iyo siday xaaladdu ahayd waa mahadsan tahay eh, burhan eh, markii waxaa dhacayeen abaari waxay ahayd saac iyo konton daqiiqo Eh, xarunta gobolkaa joognay waxaa dhacay eh, qaraxa ayaa dhacay sida mataqaanaa markii xarunta aan joognaa naga maqiyaasi karin sidaa laakiin gadaal ka ogaana baabuur qaraxa ayaa xarunta qaybta dambe ee eh, hurmud lagu soo dhigtay kadibna waxaa isqabsaday xabado waa gartay marka xabadihii markay bilowdeen waa la kala cararay eh, ciidamada amniguna waxay sameeyeen eh, badbaadin iyo soo samata bixin shaqaalaha eh, xarunta ku jiray hormaalmeedkooda maanta usoo shaqatay cid ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka oo aada noo sheegi karto xilligaas inay joogeen maxamed deeqow mas-uuliyiinta gobolka shaqada caadiga ahayd ayaa socotay loo hayay shacabka soomaaliyeed dhammaan waa la wada jooga shaqada waa la soo wada xaadiray markuu qaraxu dhacay maxaa xigay waxaa dhacay eh, qaraxaas aan kuu sheegaa meesha ka dhacay eh, dadkii inta badan shacabka ahayd ee eh, xaruntaasi anba shaqaalo u ahay anba adeeg usoo doontanaya inta badan banaanka ayaa loo soo saaray waa la badbaadiyey wixii dhaawac gaaran ee isbitaalada la geeyey wax khasaara ah oo adigu aada aragtay ama dhimasha ama dhaawaca oo shaqaalaha dowladda hoose ka tirsan ama shacabka kale aad sheegtay goobta joogay maya wax khasaara hadda indhahaygu arkeen ma aysan jirin dadku inta badan waxa waxawaaye waxay taagnaayeen eh, kala carar iyo eh, baxsasho ay baxsanayeen banaanka ayay inta badan utaagnaayeen eh, wixii dhaawac ah iyo wixii dhib gaarana dawladda gadaal ka sheegi doonta iyo isbitaalada magaalada waxa ahay jawigu jawi kala carar oo ahay markii dhibaatadu ay dhacday isla markii jugta ay dhacday dadku qaar waxay moodayeen meelo fog dadka qaarna moolka iyoga shaki qabeen inay wax ka dhaceen markii dambe ayaa waxaa dadka mataqaanaa xabadii iyo biicii iyo meerarkii damey marka la ogaaday kadib waxaa la ogaaday in mataqaanaa uba xarunta yihiin mid ka mid a ah shaqaalaha dowladda hoose xamar ayo ahaa oo joogay markuu qaraxu dhacayay iyo warar ku bilaabanayay wuxuu nooga warbixinayay ama nooga sheekeynaya sida xaaladdu ahayd xarunta dowladda hoose marka la fiiriyo oo aad ammaankeeda meelaha loo ilaaliya kamid a ah, qarax markuu dhacay kadib rasaas xoogle ayaa isqabsatay oo ilaa hadda mararka qaar la maqlayo jawigu wuxuu noqday sidan waa sidoo hajawiga xarunta dowladda hoose markii weerarka u bilowday weli wariyaasha jooga halkaas waxay soo sheegayaan rasaasta laga maqlayo gudaha oo ay weli ka dagaalameen mas-uuliinta dowladuna si rasmi ah arrintan ugama aysan hadlin mas dowladda hoose ama maamulka gobolka banaadir qaarkood oo baraha bulshada qoraallo kusoo qoray waxa ay sheegeen inay ka badqabaan weerarkan dhacay oo markii horeba xarunta ay joogeen markuu weerarku bilaabanayay barnaamijkaad degeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenan hadba waad ku laaban doonnaa ama waad eegi doonnaa xaaladdu sidaa ay tahay wariyaasha halkaas nooga soo waramaya ayaan soo gelin doonaa qodka telefoonka oo nooga warbixin doona hadba xaaladda sida ay tahay ciidamadeennu si weyn bay u adkeen ammaanka isgoosyada dhan way buuxiyeen jidadkiina way xireen waa run waa run markuu falku dhaco kabacdi bay isgoosyada qabteen adkeeyeen laakiin foojignaani waa falka ka hor dadka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex dumee cayaaraha weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacada kulmiye magaalada muqdishona waa naga dhagaysanaysaan weerarka ka socda xarunta dowladda hoose xamar ee ku shaqeyso ee fiisha goberno ayaan eegaynaa wariyaasha kasoo laabtay ee keenan ka tirsan waxaa ka mid ah wariyahena sarkariye maxamed salaad oo hadda daqiiqad ka hor ka yimid soo dhawow waa sidee xaaladda goobta weerarka ka socdo wararka ugu dambeeya burhaan waa mahadsan tahay weerarka ku bilowday qaraxyada ee lagu qaaday xarunta gobolka banaadir waxa uu yahay mid ilaa hadda socda mm-hmm. ciidamada ammaanka ayaana weli ku howlan soo afjiridiisa walow ay adag tahay in warbaahintu ay u dhawaato laakiin meel aan ka fogeyn ilaa iyo shan ilaa iyo toban tallaaba saas uga fogeyn ayaanu ku sugnayn wayna adkeyd in aad xog rasmiya ka heshid gudaha mm-hmm burhaan xarunta gobolka sida la wada ogyahay waxay leedahay dabaqyo badan oo ka kooban ilaa iyo labo marka mm. qaybta xigta dhinaca shingaani mm. ayay ku jiraan qaybtaasuna dagaalka xooggiisa ka socdaa mm. qaybta oo xamarweyne soo xigta waa qeybta ay wariyaasha iyo dadka shacabka inta badan ay ka dhowrayaan wixii xoga ee kasoo ah. baxa mm-hmm. balse qeybta miisaankeedu dagaalka socdo oo ah qeybtii laga soo galay mm-hmm. ayuu dagaalku xoogiisu ka socdaa xubno ka tirsan maamulka degmada oo meesha gaaray oo mm-hmm. soo indhaydheeyena waxay si kooban ugu sheegeen walow aysan faahfaahin dheeraada ka bixin in xilli dhow lasoo afjari doono kooxda gudaha ku jirta balse markaad e, e, si dheer u fiirisid oo aad goobta aad ku sugan tahay aad eegtid xaaladdu maahan mid xilligan dhow in lasoo afjarayo oo waxaad mar walba daqiiqad ama shan daqiiq kabacdiba bilaabanaya bambaanooyin iyo rasaas iyo sidoo kale mm. mm. culays saaido laakiin hay-adaha ammaanku waxay sheegayaan inay ku jiraan dadaalkii ugu dambeeyey oo ay kusoo afjareen wararka mm, ma ogaateen xog saabsan inta ay tiro ahaan la egyihiin ku jirta wallaahi sida ciidamada ammaanka ee ku howlan soo afjaridda xubnaha weerare ee xarunta gobolka banaadir mm-hmm. ay noo sheegeen waxay sheegeen qaarkood oo ka gaabsaday inay warbaahinta la hadlaan mm-hmm. ilaa iyo toban qof ay ku dhow yihiin mm-hmm. inta soo weerartay halka qaar kalena ay aandhehe shan qof Eh, gudaha u galeen mm. halka kuwo kalena ay banaanka isku qarxiyeen mm-hmm. marka goobtuna eh, sidaa lawada ogyahay waa goob eh, ammaankeeda aada loo adkayo oo baabuur soo geli kartaa ma jirto mm-hmm. ah. shacabka oo keliya ayaa loo ogolya mm-hmm. maxaa sawir guud aad naga siin kartaa sakariya ugu dambeyntii meeshaas qofka hadda aan joogin ee raadiyaha kaa dhageysanaya sida hadda xaaladu tahay agaarka xarunta iyo meelaha aad soo martay oo dhan sawir markaad ka bixiso Eh, buraan waa mahadsan tahay xarunta degmada mardegmada xamarweyne mm. sideedaba marka hore waa degmo aada isu saaran oo mm. guryaheedu isku dhow yihiin mm. horta gebi ahaanba waxaa la xiray eh, dhaqdhaqaaqii ganacsi ee ka agdhowaa goobtaasi ilaa saldhiga xamarweyne ilaa iyo moolka muqdisho ilaa iyo halka uu weerarka uu ka socdo wax dhaqdhaqaaqa oo ganacsi ama shacab ah ma jiraan keliya waxaa qeybo yar ku sugan warbaahinta iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee ku guda jira ee soo afjarida dagaalkaasi balse goobta uu dagaalku ka socdo waxaa daqiiqad ka bacdiba yeeraysa bamba iyo sidoo kale rasaasas xigsanaysa mm-hmm. qeybta uu dagaalku ka socdana waa dabaqa qeybaha dhexe ilaa qeybaha kor mm. sida ciidamada ammaanka dadka ku hawlan ay sheegeenna dagaalka xoogiisu wuxuu ka socdaa qaybaha dhexe ee mm. dabaqa dhinaca ay shangaani xigtaa mm. marka sida wararka aan helay ay sheegayaan nimanka waxay ku jiraan qeybaha dhexe sida mm. bambaanooyinka iyo hubka ay adeegsanaya ay kasoo tuurayaan marka looma ogolo xitaa warbaahinta inay banaanka u baxaan oo ay eegaan meesha rasmiga ay wax ka jiraan cabsi badanaana jirto wax khasaaro aad aragteen dhimasho ama dhaawaca intii aad joogta goobta intii aan meesha ku sugnaa wax khasaaraa ah ma arkeynin laakiin indhahaygu waxay qabanayeen mm. dad dhaawacyo fududfudud qaba oo goobta kasoo baxaya iyo kuwo kale oo xilliga qoraxa u dhacaya iyagana goobaha ka agdhowaa balse goobahooda ganacsi si ay u xiraan ama dib ugu ilaashadaan dib ugu soo laabtay balse dhaawacyo fudud qaba ayay indhahaygu qabanayeen laakiin dhaawacyo culus oo ilaa iyo hadda indhahaygu qabteen ma jirin mm. laakiin ciidamada ammaanka qaarkood ayaa arkay oo meesha kasoo baxay iyagoo eh, qaar ay dhaawacay ah, ah, ah, oo dhaawacyo fudud eh, kasoo gaaray gudaha sikriin maxamed salaad aada waa mahadsan tahay goorli uu kasoo laabtay agagaarka xarunta dowladda hoose xamar oo weerarkuu ka socdo barnaamijkaad degeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keenan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

manad garaabine dalgaroogarwaaqso halkii aad i geysaa guulaygu keene markii aad i

codadka macaan fanaaniinta cabdiqaadir xasan nageeye iyo sidoo kale faadimo axmed ayaa ku luuqeynaya waa faadimo axmed dhambile heesta hal kudhigeedana gudcur ayaa la yihahdaa barnaamijkana kulanka keenin ayayna qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal oo aada maqli doontaan haddii aan kusii soconno warbixinada kale ee noo harsan dowladda militariga ah ee dalka burkina faso ayaa amartay in ciidamada faransiiska ee ku sugan dalkeeda ama galbeedka afrika oo wadamada ku yaala gaar ahaan dalkeeda inay ka baxaan muddo bil gudaheeda go-aankan waxaa ku dhawaaqay lagu baahiyey wakaalada rasmiga ah ee wararku faafisa dalka burkina faso ee magaceeda loo soo gaabiyo a i b waxaana ay sheegtay in tani ay tahay dulqaadkii ugu dambeysay ee xiriirka sii xumaanaya ee faransiiska iyo dalkan uu gumaysan jiray ee burkina faso warka wakaaladdan lagu qoray ayaa lagu sheegay in dowladda milatariga ah ay arbacadii lasoo dhaafay hakisay heshiiska milatariga ee laba kun sideed tobankii kaasoo ogolaanayay joogitaanka ciidamada faransiiska dalkaasi inay sii joogaan ilo ku dhow dowladda milatariga ah ee burkina faso ayaa u sheegay warbaahinta gaar ahaan wakaalada wararka a f b in xukuumadda wogoduuga uusan ka jirin ama aysan aaminsanayn uusan jirin wax xiriir ah oo faransiiska iyaga kala dhexeeya islamarkaana xilligan ka dambeeya ay u sheegeen inay iskaashiga ay u jireen faransiiska waxaa ku sugan ilaa lix boqol oo ciidamada faransiiska ah ee jooga dalka burkina faso waxay gaarayaan ilaa afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee qaramada midoobay kuwaas oo ujeedkoodu yahay inay la dagaalamaan kooxaha hubeysan ee alqaacida iyo daacish dalkan ku yaala galbeedka qaaradda afrika wuxuu ka mid yahay dalalka ugu sabarsan adduunka waxaana uu ka mid yahay wadamada afrika ee colaadaho sida weyn xilligan ay u ragaadiyeen inta la xaqiijiyay toban qof ayaa ku nafawaayay toogasho ka dhacday goob ganacsi oo ku taala magaalada montrey back oo ka tirsan gobolka california ee dalka mareykanka tobankaas qof waxaa la sheegay inay ahaayeen dad inta badan ku sugnaa goobtaasi ganacsi toban kaloo qofna waxaa la sheegay dhaawac inay soo gaareen qaar ka kamid ah dadkaasi xaaladooda waa ay liidataa sida booliska ay sheegeen kumanaan qof ayaa goorsii horeysay isugu soo baxay magaalada montreback eh, iyagoo u dabaaldegaya eh, eh, xuska sanadka cusub shiinaha qof la tuunsan yahay ayaa ka dambeeyey oo boolisku ay sheegeen in uu baxsaday markii dambe waxaana ciiwaaxda booliska los angeles ay sheegeen in la tuhunsanahaasi uu ahaa qof magaalada degan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada waxa ay muujinayaan ciidamo badan oo boolis ah u jooga magaalada taasoo qiyaastii sideed meyl u jirta ama saddex iyo toban kilomitir ee dhinaca bari ka xigta magaalada los angeles ee weerarku uu ka dhacay koox baarayaal intana mareykanka arrimihiisa ka dhammaana waxa ay sheegeen oo ka tirsan waaxda cadaaladda ee mareykanka ee d o g magacooda la soo gaabiyay waxay sheegeen inay heleen ilaa lix dukumenti oo kale oo sir ah kadib baaritaan qaatay saddex iyo toban saacadood oo lagu sameeyey guriga uu leeyahay madaxweynaha dalkaasi joe biden ee dalwar ku yaala sida lagu sheegay ama uu sheegay qareenka mr biden qaar kamida ah dukumeentiyadan lagu helay gurigan waxaa ku jirta baa laleeyahay hantida wilmington layihaahdo waxaanay in baa leeyahay kuwo laga soo bilaabo si uu senatarka ahaa iyo qaar kale oo lasoo qaaday xilliga madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa barak obama qaranka madaxweynaha obobor magaciisa layirahdo waxa uu sheegay in xasuusyada qaar ama dukumentiyada qaar leeray eh, la qaaday ay kamid yihiin buu yiri buugaag xasuus qora oo gacanta lagu qoray oo uu ku qoray madaxweynuhu madaxweynaha waxa uu sheegay inuu ogolaaday in gurigiisa la galo oo la baaro oo waxdan ay si gaara ah baaritaan ugu sameyso madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa sidoo kale dhinac kale wuxuu wajahayaa dembi kadib baaris lagu sameeyey baa layiri gurigiisa waxaana uu sheegay xilligaas in si qaldan loo maamulay ama u maamulay dokumentiyada sirta ah horaantii bishanna qaranka mr baiden ayaa sidoo kale sheegay in dukumentiga ugu horreeyey ee sir ee laga helay gurigiisa ay ahaa in labadii bisha november xarunta ben baiden layidhaahdo oo ah xarun weyn oo uu ku shaqeeya jo baiden wararka kale ayaan kusii soconaynaye dad lagu qiyaasay boqol iyo toban kun oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada talaaviv ee yuhuudda mudaharaadkan wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee lagaga soo horjeedo dowladda israel tobankii sane ee lasoo dhaafay isu isusoobaxyadan ayaa ku faafay bartamaha magaalada iyadoo la saaray baa laleeyahay boorar ay dadkay wateen boorar ay ku dalbanayaan in lasoo afjiro isbahaysiga ee xisbiga talada haye taas oo ah bali baaligarabka midig ee dalka ee xisbigan tani waa dowlad khatar ah ayuu yidhi yara ben galavuuf nin yidhaahdo oo ah baadi macalin ka socda jaamacadda java oo ku taala dowlaadka galbeed ee xeebta dowladani waxa ay u roonaan waxa ay u roonaaneyso oo keliya waa haweenka iyo dadka isku jinsiga ah ee loo soo gaabiyo l g t b q dadka saboolka ah dhammaan dadkaas waxau yidhi waxay noqon doonaan kuwo dowladdan ka faaida laakiin khatar kale oo weyn ayaa soo socota ee hal la ogaado sidaas ayuu ninkaas macalinka uu ku dooday madaxweynaha brazil luis lula de silvana waxa uu shaqada ka ceeriyey taliyihii ciidamada dalkaasi laba toddobaad kadib rabshada dalkaasi ka dhacay janaraalka shaqada laga ceeriyey oo magaciisa la yiraahdo julian da aruda waxa uu jiray baa leeyahay ama u ahaa taliyaha keliya ee waayahan dambe sida gaarka ah madaxweynaha ula shaqeynayay madaxweyne lula waxa uu sheegay inuu tuunsan yahay in xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida dalkaasi ay gacansaar la lahaayeen dadka dibadbaxayaasha ah markan saaxiib beel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsaned burhaan waa maalin axada taariikhduna waa labaatan iyo labada bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta labaatan iyo labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afartan iyo saddex cisho haddii aan la dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii sheekh shariif sheekh axmed oo xilligaasi ahaa guddoomiyihii guddiga fulinta maxkamadihii islaamka ayaa iska dhiibay dalka kenya kadib markii ciidamada etoobiya ay dalka soo galeen maanta oo kale sanadkii labada kun afar iyo tobankii ururka midowda afrika ayaa ku dhawaaqay in ciidamada etoobiya ay si rasmi ah ugu biireen howlgalka midowda afrika ee amisom maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun shan iyo tobankii qarax ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay banaanka hoteelka s y l oo xilligaasi ay ku sugnaayeen wafdi hordhac hordhacu ahaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo safar usoo ahaa soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun toban iyo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa loo doortay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun labaatan iyo labadii waxaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho lagu dilay allah u naxariistee gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow xil uu kasoo baxay masaajid uu kusoo dukaday salaada cishaha maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol toddobaatan iyo kowdii dowladii xilligaasi ee ingiriiska ayaa jasiiradaha fogland waxay kala wareegeen dowladii spain jasiiradahan ayaa haatan waxaa la lahaanshiyahooda isku haysta dowladaha argentiin iyo ingiriiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo kowdii boqoradii xilligaasi ee ingiriiska ee lagu magacaabi jiray victoria ayaa geeriyootay iyadoo jirtay lixdan afar sano maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toban iyo toddobadii madaxweynihii xilligaasi ee mareykanka woodrow wilson ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon lixdii ra-iisul wasaarihii dalka faransiiska ayaa iscasilay kadib markii uu sheegay inuu ku fashilmay inuu xaliyo khilaafka kala dhexeeyay dowladii etoobiya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan kowdii ciidamadii ingiriiska ayaa kuwii jarmalka waxay ka qabsadeen magaalada tabruug ee dalka liibiya guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada mahadsantahay waryaheena lool maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay waayahay waxaad kusoo dhawaataa markaan saaxiibayaal xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay muqdisho horta xay galabsata war muqdisho xaruntii midnimadii waa magaalo madaxdii midday eeddayaa amay tahay war muqdisho waa maata koris macbuud noogu deeqaye eh. masiibada maxa ku salliday war dadka muqdisho waxay gara waayeen in munaafaqa dhuunta maalin looga idleeyo muqdishoy barbaarshahay hooye maxasta korisiya maatida daryeelay eh. madfaca lagugu riday iyo ma mutaysan qaraxyada muqdisho magaala madaxdeena ilaahu masiibada kaa dulqaad war anna waxaan ku darayaa muqdishay muuq wanaag masiibada dhiilada iyo murugada joogtada rag baa kaa mayrayee muddada maalmaha u hadhay muraal ii siilahow arya waa runtaahe muqdisho murugada iyo masiibada mar waa ka bixi doontaahe horta koow dadka joogaahu maskaxya maanba ha yeeshaano minankoora balaayadaan ku dhex jirtana heeska soo bixiyaano intaysan balaayada qarsahayaan bugdhe maxaahu waa ka dhex yeereen war masiiba intay joogto murugo la huri maayee madax iyo shacabba in loo midoobo waa lagama maarmaan war kalemaanay waxaan dhihi lahay muddaan reer muqdishow khawaariij muhdiyiinuu maatadeenna disho murug aan aragnoy masiibooyin fulsheene maskax baa la rabaa cadowgaa lagu mooso wartaashawanna waxaan ku sii dari lahay dawladnima macaan nabadgelyaa dhowritaan mudane mana aha wax gadiyo suuq ma maawiya yaalle mudi iyo maxaa kii qarshay maadshay kala haysta war kalemaanay muqdishow masiiba kuma cusban laakiin waa ka bixi doontaae maanta xaruntii gobolka banaadir la weeraray qaraxyo kadibna niman hubaysanaa gudaha u galay weliba dhinaca suuqa degmada xamar weyne ayay qaraxa ugu horreeya ku dhufteenu inay shacab laayaan waa shaqadooda xaruntana mas-uuliyiin iyo shacab wixii joogay badi waa la badbaadshaa layidhi ilaa haddana dadka magaca loo xarunta ku dileen waxaa ka mid a agaasimihii naafada oo aragga la'aa oo la dhihi jiray axmed xasan warsame allaha u naxariiste war khawaariju waa cadow suryaan iyo camoole iyo carruur iyo ciroolo kolay tahay ciday dhaafayaan ma leh warkalamaanay nin u maleeyey in khawaariijtu bini'aadmi yihiin wuxuu yidhi xaruntii dalkaagiiyo markaad xamarku duulayso caasimad xaggee baad ka dhigan leysma xaasido eh war waxaa kaloo la yidhi xamar dhaxalumay helin di korkeeda lagu qubo xamar dhaxalumay helin in dadkeeda lagu dhibo war waxaa kaloo la yidhi xulufooyin belo xiisa u qabo xaduudkii gudbo xarkagoostay baa ku xumaynayee xinjir qumata iyo xamaray dagaal xaqumaad lahayn war waxaan maqli jiray xamare waa lagu xumeeyaye yaa ku xaalmari doone war dadka xamar xaasidiinta guryaha ugu xidhaysaneed ka soo xaaqaano saasay ku xaalmarsantaha kuna xoroobaysaa war hamar haruuntiya nimankaha weeraray masaakiinta ka hasuugi xaafad seeaha ku duuleen uskalamaan maanta markii xamar weyne la weerari oo buuq qaraxyo yeereen awowa waxaa sidhi xamar xawaala maa laga rawaa aryaadhaha xakiinkii abuuray xaqa oo ku leeyahay ruuxii xafidayba ummaddana xidhiirsho xuquuqdooda dhowre xarig ee kii jaray xaq ilaali maaye xulufada nijaasta maad xawda goysaan xaad ka dhowrahaysid war kalamaanay xala suuqa bakaanaha waa tii dab ka kacay saarkana waa tan la wareeray xarunta gobolka banaadir marka waxaa isweyddiin mudan maxaa isku beegay labadaa masiibo soose ma dhici karto ujeeddadu inay ahayd maamul iyo dhaqaalaba muqdisho ha la dumiyo war sow dhici karto inay islahaayeen dabka inta lagu mashquulsan yahay qaraxyada la weydaarta war khawaariijta suuqa xamar xamarweyne miyaa lacagtii looga diiday war khawaariijtu muqdisho maamul iyo dhaqaalaba inay dumiyaan mar horay u badheedheen sababtoo a ah inta hoteelku taalkiiba shan jeer baa la weeraray xarunta gobolka banaadirra guddoomiyaheedii hore iyo maamulkeedii horaa ku maqan marka tani waa shaqo ay weligood hayeen mid cusub ma aha dadka qaar waxay u maleeyaan haddii layidhi shabaab xaradheeraka xaggaa lagula dagaalamayaa xamar inaan qof ka joogin aryaadhaha warkiioo kooban qaa'imiinta iyo khawaariijtu guryahay idinkugu jiraane qaraxyaadaan qorshaysaanon laqabaan qoomaamaa jire qaraxyaadaan qorshaysaanon laqaabaan qoomaamaa jire xubintii kalemaana dhegeysateen saaxiib yaal barnaamijkeena ayaa nuu dambeysa awar mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb barnaamijka tabeen diyaarin iyo farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba laakiin gabagabada barnaamijkan joognaaye waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada allahu naxariistay faadimo qaasin hilowle heesta heestaa xabiiban xeebtaan xamar adigan kaa soo xushe